alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed qala almualifuuna raximahum اllah alxaqiiqaة الsharciya huwa alafظ اlmustacmalu fima wudica lahu أwala fi الsharci xaqiiqada sharciyada ah waa kii xaqiiqada ay mashaayikhdu u qaybiyeen saddex qaybood xaqiiqaة lugawiya iyo xaqiiqaة curfiya iyo xaqiiqaة sharciya waynu soo maray xaqiiqatun lugawiya iyo qaybta labaad oo ah xaqiiqatun curfiya curfiyadiina waxaa loo sii kala qaaday laba qaybood curfiyatun caama iyo curfiyatun khaasa labadaa qaybood baa loo qaybiyey qaybta saddexaad baa inoo hadhay oo iyadu ah alxaqiiqatu sharciya qaybta saddexaad waa alxaqiiqaة الsharciya alxaqiiqaة الsharciyaةu huwa lafd اlmustacmalu xaqiiqada sharciga loo nisbeeyey huwa lafdu waa erayga almustacmalu la isticmaalo almustacmalu la isticmaalay fiima wudica lahu waxaa loo isticmaalay wixii loo dhigay awalan markii ugu horraysay loo dhigay fi sharci sharciga gudihiisa loogu dhigay kasalaati waa sida salaadda lilcibaadati almakhsuusa ay ka wadci salaati waa sida dhigista salaadda loo dhigay lilcibaadati almakhsuusati cibaadadii gaarka ahayd ee la gaarka yeelay loo dhigay cibaadadaasoo almuftataxati lagu furfurtay oo lagu bilowday bitakbiiri takbiir allahu akbar almukhtatamati cibaadadaasoo lagu khatimay bitasliimi salaamad naqsi lagu khatimay oo salaadii waxaa lagu galaa oo lagu xarmadaa allahu akbar waxaana lagu khatimaa oo lagaga baxaa assalaamu calaykum taasaa lagaga baxa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliimu waa kaa xadiiska ku soo arooray waxaa lagu xarmadaa oo salaada lagu galaa waa allahu akbar waxa lagaga xalaaloobaa oo lagaga baxaana waa salaamu naqsi waa assalaamu calaykum wa kaliimaani waa sida dhigista iimaanka loo dhiga wa ka wadci liimaani lilictiqaadi walqowli walcamal ictiqaadka saxiixa ah iyo odhaahyada wanaagsan iyo camalka wanaagsan ee saalixa a loo dhigay ee sharciga u dhigay waxay markaa mu'alifiintu sheegayaan xaqiiqada sharciga inay tahay lafdiga loo isticmaalay macnihii loo dhigay fii ma wudica lahu maadu wuxuu noqonayaa macnu ku dhacaya kii loo dhigayoo macno ah ayaa loo isticmaalay waxaa loo dhigay markii ugu horraysaa sharciga sidaa loogu dhigay fii ma wudica lahu awalan fi sharci baa lagu qayday waxay ku kala duwan yihiin tacaariifta saddexda ah ee luqawiya xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa sharciya yani midna fi lcurfi baa lagu qaydaya midna fi luati baa lagu qaydaya midna fi sharci baa lagu qaydaya sida kale tacriifku waa isku mid waxaa kale jira saddex arrin mid waa wadci midna waa isticmaal midna waa xamli saddexdaasi wuxuu yahay wadcigu waa dhigaalka macno lafdi loo dhigay macno oo ama sharciga ama curfiga ama luqada loogu dhigay marka wadcigu waa saabiqoo waa horeeya horu u dhacay wadci baa la yidhahdaa luqada lafdiga loo dhigay macnahaas wadcigaas waa saabiq wakada marka waxa wey curfiyaduna waa saasi leeg curfigu isaguna saabiq ku yahay sharcigana waa saas si la ego sharciga ayaa lafdigaa loo dhigay macnahaas waa saabiq kaa wadci baa la yidhaahdaa waa dhigaalkaa horreeyey midna waa isticmaal isticmaalku isagu waa dambeeyaa oo macnihii loo dhigay baa loo isticmaalayaa ama macnihii loo dhigay markii hore macno aan ahayn baa loo isticmaalayaa isticmaalkii wuxuu noqonayaa mid ka dembeeyey wadcigii buu noqonaya ama ha loo isticmaalo macno majaaziya ama ha loo isticmaalo macno xaqiiqiya ama ha loo isticmaalo macno xaqiiqo lugawiye ah ama ha loo isticmaalo macno xaqiiqo sharciya ama ha loo isticmaalo macno xaqiiqa yani curfiye ah waa isticmaal isticmaalki wuxuu ku imanayaa tarkiib in la geliyo saynu horeba u soo sheegnay lafdigu markuu mujarad yaho halkaa yaallo oo aan tarkiib la gelin oo la isticmaalin laa tuusafu bixaqiiqa walaa bimajaaz xaqiiqana laguma sifeeyo majaazna laguma sifeeyo haddii lagu yidhahdo erayga asad ma xaqiiqa mise waa majaaz waxaa la odhanayaa yani tarkiib geli markaasaa la kala sheegayaa inuu xaqiiqo yahay iyo inuu majaaz yahay haddaan tarkiib lagu isticmaalinoo kalaam mufiida aanu dhex dhicin laa tusafu bixaqiiqa walaa bimajaaz lannaha ma stucmilat isticmaalkii wuxuu ku xidhan yahay kalaam mufiida inuu dhex dhaco marka isticmaalkii wuxuu noqonayaa mid ka dembeeyey wadcigii arrin saddexaad oo kale oo kutubaha markaa taalacanaysa kugu soo baxaysa ama markay masaa'il culammadu niqaashayaan kugu soo baxaysa ayaa jirta waa mas'ale ku saabsan xamli in badan baa culammada qaar isticmaalaan xamligaasi wuxuu yahay lafdigii nas ku soo arooray bay waxay odhanayaan culammada qaarkood naxmilhu calaa kada waxaannu ku xambaaraynaa sidaa iyo sidaa masalan oo kale madhab buu ku tegey madhabkiibaa xadiis baa ishkaal gelinaya xadiiskii markuu ishkaal geliyey oo qowlkoodii uu ka hor yimi ayaa waxaa odhanayaan naxmiluhu calaa kada waxaanu ku xambaaraynaa ama ku awilaynaa waxa iyo waxa markay leeyihiin naxmiluhu xamliga markay tilmaamayaan xamligi waa ta'wiil waxay culammadu yidhaahdeen xamligan cidda isticmaalaysa mutakalimkii maaha waa cid dambe oo ciddii isticmaashay ka dambaysay ciddaasaa waxay odhanaysaa saasaanu ku xambaarayn marka sida alcalaamatu ibnulqayim uu sheegay hadduu xamligaasi u waafaqo mutakalimka muraadkiisii hadduu waafaqo wuxuu noqonayaa run mutakalimka muraadkiisii hadalka ku hadlay hadduu khilaafo wuxuu noqonayaa been oo xamli kastaa inuu sax yahay ma aha xamli kastaana inuu run yahay ma aha ta'wiillo baatilaa jira ya oo aan sax ahayn oo difaac markaa madhab ama qowl la daafacayo keliya yani markaa loo yidhi saasaanu ku xambaarayna marka hadduu waxa weeye xamligaasi waafaqo muraadkii mutakalimka wuxuu noqonayaa mid run ah saxna ah muraadkii mutakalimku uga jeeday kalaamka hadduu khilaafo oo macno aanu uga jeedin uu yidhahdo waanu ku xambaaraynaa macnaheedu waxay tahay hadal aanu mutakalimkii uga jeedin macno aanu uga jeedin hadalkiis mutakalimkii uga jeedin baa lagu xambaarayaa laga dhigayaa muraadkiisii dee mar haddii aanu markaa muraadkiisii ahaynna waxay noqonaysaa in laga been sheegay sidaas yada ah ayay noqonaysa marka mas'alada ku saabsan hadda mawduucan wuxuu inoogu sheegeen laba arrin waa wadci iyo isticmaal labadaasa inoo tasriixiyeen tacaariifta waatan ku jirta kii walba fii ma wudica lahu majaaskana waxaa ku imanaysa almustacmalu fii hayri ma wudica lahu waayah xamliga laftiisana waxaynu ka arki doonnaa majaaska markaynu ka hadlayno markuu qariino ka maran yahay dee wuxuu noqonayaa markaysagaa xamligii faasidkaa buu noqonaya xamligii faasidka ahaa ayuu noqonayaaye xamli saxiixa ma noqonayo xaqiiqa sharciya waxaa la waa lafdiga la isticmaalay fii wudica lahu kii loo dhigay oo macno abaa loo isticmaalay awalan markii ugu horraysay loo dhigay fi sharci sharciga gudihiisa loogu dhigay marka macnaha sharciga loogu dhigayaa macnihii luqawigahaa farqa u dhexeeya siduu luqada ugu soo arooray hadduu sharcigana ugu yimaado yadaan takhsiis iyo shuruud iyo waxba lagu darin waxaa loodhanaya macnihii luqawigaabuu ku yimi laakiin macnihii luqawiga ahaa sidii loogu yaqaanay haddii quyuud iyo shuruud kale la raaciyo oo ziyaado ka ah waxaa la odhanayaa yani waa macno sharciya la odhanaya tusaale waxaa erayga asala asala waxay leedahay xaqiiqa lugawiya xaqiiqada lugawigaa sida mashhuurkaa waxaa looga jeedaa asala adducaa ducadaa loo jeeda wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum yani u ducee baa loo jeedaa waa macnihii luqawiga ahaa macnaha sharcigaee salaada loo isticmaalaa waa cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim waa cibaado odhaahyo iyo ficillo gaara u saaxiiba cibaadadaasoo lagu furfurto allahu akbar lagaga baxana yani salaamnaqsi assalaamu calaykumna laga baxo macnahaasi waxaa la odhanayaa waa macne sharci ah ama waa xaqiiqa sharci waa sida aliimaan iimaan sharcan waxaa la yidhaahdaa macnaha sharciga ah waa qowl iyo camal ama waa qowl iyo camal iyo ictiqaad tacbiirkaa kala duwane waxaa loo jeedaa ictiqaadkii wanaagsanaa iyo odhaahdii wanaagsanayd iyo camalkii wanaagsanaa ee saalixa ahaa ayaa waxaa la yidhaahdaa marka intaa lala wada yimaado iimaan saasaa la yidhahda marka macnihii luqawiga ahaa dee waa ka duwan tahay macnaha luqawigii wuxuu ahaa tasdiiq ama iqraar haddaba macnihii sharcigaha ah waxaa laga dhigay saddexdaa arrinoo israaca qowl iyo camal iyo ictiqaad saasaa laga dhigay alfaad kale oo markaysagaa sharcigaa jira oo sharciga markaa lagu yaqaano markaa tacriif sharciga yeelanaya waxaa ka mid a ah alkufri baa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah annifaaq baa ka mid a waxaa ka mid a alkabiira ka kabiirada ah waxaa ka mid a alsaghiira ayaa wahaakada marka shaygii waxaa dhici kartaa inuu yeesho laba xaqiiqa inuu yeeshaa dhici karta oo xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya labadaba yeesho ama xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya labadaba uu yeesho almajaaz wa huwa majaazku luqatan luqada gudaheeda makaanu ljawaaz waa meesha laga gudbo aw iljawaaz ama gudubka laftiisa weeye calaa annahu masdaru miimiyun lagu socdo inuu yahay masder miimiya oo miim la geliyey oo mafcal lagu keeno yani majwaz buu markaa ahaa dabeedna waxa weeye waa la iclaaliyey dabeedna majaaz bay noqotay marka makaanuljawaaz iyo jawaaz mid walba macnaha lugawiga waa lagu fasira yani gudubka ayaa asal ahaan la yidhahdaa ama meesha laga gud baa la yidhahdaa macnaha isilaaxigii iyo macnaha lugawigana nowcan ma waxaa ka dhaxeeya munaasabo oo marka arrin la isilaaxayo oo macno loo isilaaxayo lafdi baa loo isilaaxayaa macno lafdigaas macnaha loo isilaaxayo nawcan maa macnihii hore iyo macnaha dambe calaaqay leeyihinoo xidhiidh baa ka dhexeeya hadda xidhiidhka ka dhexeeya wuxuu yahay macnaha isilaaxiga ah majaazka la sheegaayo waxaa laga gudbinayaa mawdicii xaqiiqada in loo isticmaalo waxaana loo gudbinayaa mawdic aan xaqiiqi ahayn munaasabadii markaa saasay u jirtaa wa fil isilaaxi sida heshiiska lagu yahay qismaani majaazku waa laba qaybood luqawiyun mid luqada loo nisbeeyey wa caqliyun iyo mid caqliga loo nisbeeyey falmajaazu allugawiyu majaazka luqada loo nisbeeyey huwa lafdu waa erayga almustacmalu la isticmaalay fii hayri maa wudica lahu kii loo dhigay oo macno ah ku aan ahayn loo isticmaalay awalan markii ugu horraysay loo dhigay licalaaqatin xidhiidh ka dhaxeeya labada macno daraaddeed loogu isticmaalay calaaqa waa bifatxi alcayn waxaa kala jira cilaaqa iyo calaaqa cilaaqada ta maxsuusada ee la arkayo ama la qaban karayo ayaa la yidhahdaa sida xadhig aad arkaysa ayaa wuxuu isku xidhaa laba meelood markaasaa ti haadihi cilaaqa waa bikasri lcayn waayo waa maxsuusa taas waxaa la yidhahdaa cilaaqa ta macnawigee la caqliyaynayo oo xidhiirka laba shay ka dhaxeeya iyo irtibaadka laba shay isku xidhan yihiin laakiin macnawi la caqliyaynayo oo la garanayo laakiin aan xisi ahaynoo ishuna aynay arkayn gacantuna taaban karin taa waxaa la yidhaahdaa calaaqa bifatxi alcayn waana tahadda loo jeedo licalaaqatin xidhiir labada macno ka dhaxeeya daraaddeed baa loogu isticmaalay maca qariinatin amaarad la jirkeed baana loo isticmaalay majaazka lugawiga ahi waa lafdi la isticmaalay intaa waa ka siman allafdu marka la yidhaha waa jinsiyo mucarafkiiyo khayru mucarafkuba waa soo guda allafdu lmustacmalu way ka siman yihiin mid waliba waa allafdu lmustacmalu hadday xaqiiqo tahay hadday majaaz tahay laakiin majaazku wuxuu kaga duwan yahay fii hayri maa wudica lahu walan wixii loo dhigay waxaan ahayn baa loo isticmaalay markii ugu horraysay awalan marka la yidhi waxaad garanaysaa kollayba wadci waa jira oo majaaska qofku iska bilaaban maayo waa inuu wadci jiraa wadcigu sidiisaba waa ka horreeya isticmaalka waa nidhi maadaama wadcigu isticmaalka ka horeeyo waxaa jira wadci awaliya iyo wadci saanawi ah ama wadci ibtidaa'iya iyo wadci hayru ibtidaa'iya dhigaal hore iyo dhigaal dambe majaaska dhigaal dambaa la dhigay oo macno loo dhigay xaqiiqadana dhigaal horaa la dhigay lafdiga oo macno loo dhigay marka awalan waxay saaraysaa yani waxa weeye dhigaal dambe in loo dhigay kuu faa'iidaynaysaa waxayna kaa bixinaysaa dhigaalladii hore licalaaqatin laba shardaa haddaba loo shardinaya marka la isticmaalayo waa inuu jiraa xidhiir ka dhaxeeya macnaha eraygan markii hore loo dhigay iyo macnahan markaa dambe calaaqadaasi waa irtibaad waa isku xidhnaansho waa munaasabo keensanaysaa in lafdigan macnaha laga gudbiyo hore oo macnaha labaad loo gudbiyo loo tallaabo si fiican bay mashaayikhdu u sharxi doonaan qariino iyo amaaradina waa inay jirtaa waa laba shardi qariinadu maxay tahay waa amaarad ku tusinaysaa inaan hadda looga jeedin macnihii xaqiiqiga ahaa taas misaaluhu tusaalihiisu lafdatlasadi erayga asad la yidhaahdo fi rajuli shujaaci tusaalihiisu wuxuu yahay waa isticmaalka lafdiga asad la yidhaahdo loo isticmaalo ay isticmaalu lafdati اlasadi fi rajuli shujaaci loo isticmaalo ninkii geesiga ahaa loo isticmaalo fa innaha lafdadaa ama kelmaddaas lafdaday u noqonaysa istucmilat waa la isticmaalay fii hayri maa wudicat lahu wixii loo dhigay waxaan ahayn baa loo isticmaalay awalan markii ugu horraysay loo dhigay id ilwadcu lwalu dhigaalkii hore lahaa xaalu iyada u sugnaaday waa la sifeeyey masderkan innamaa huwa wuxuu ku sugnaadoo keliya wuxuu isagu ahaaday fi lxayawaani almuftarisi yacni noolihii dilaaga ahaa mid ku sugan wa isticmaalka loo isticmaalayo fi rajuli shujaaci ninka geesigaa loo isticmaalayo bilwadci ahaani wuxuu ku sugnaaday dhigaalka labaad bisabab tajawuzi biha wuxuu ku sugnaaday gudbin la gudbinaayo yada can maxalliha alawali meesheedii hore laga gudbinaayo maxilliha iyo maxalliha labada mid walba waa la odhan karaa oo xalla yaxullu iyo xalla yaxillu bay labadaba ahayd siday kutubta luqadu sheegayaan marka maxillu iyo maxallo labadaba waa la isticmaalaa maxallu lkhilaaf yani maxallu ljawaaz maxallu lxaqiiqa iyo maxillu lxaqiiqa yacni meesheedii hore ee in laga gudbiyey daraaddeed ayuu markaa ku sugnaaday yani wadciga labaad alcalaaqatu walgaradu minha calaaqada iyo ujeeddada looga jeedo ayaa halkana uu kaga hadlayaan mashaayikhdu waishtiraadulcalaaqati calaaqa in la shardiyaa yukhriju wuxuu saarayaa isticmaalo lafdi lafdiga in la isticmaalo fii kayri ma kii waxaan ahayn loo isticmaalo udica lahu loo dhigay biariiqi sahwi waddo sahwi lagu isticmaalay waddo sahwi lagu isticmaalay aw ilhalai ama halad la qaldamay baa markaa loo isticmaalay halad la qaldamay baa lagu isticmaalay ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhi khud markaa qaado haadaalqalama kan oo qalinka a qaado wa tushiru ilaa kitaabin maala waxaana tilmaamaysaa kitaab baad eh, tilmaamaysaa tusaale ahaan oo eraygii waxa loo isticmaalay macnihii loo dhigay macno aan ahayn laakiin macnihii markii hore loo dhigay iyo macnaha markan loo isticmaalayo xidhiidh kama dhexeeyo wadci saaninna ma jiro munaasabo ka dhaxaysaana ma jirto tusaale ahaan waxaa soo gelaysa wixii sahwi loo isticmaalay oo ruuxii waa halmaamay khud hada lqalam uu yidhi qalinkan qaado markaasaa wuxuu tilmaamayaa oo ishaaradiisa ama tilmaantiisu ku dhacaysaa buug ama kitaab wax lagu qoray ama buug wax lagu qoray munaasabana kama dhaxayso qalin iyo yani markaa dee kitaab munaasaba kama dhexayso laakiin isticmaalkan wuxuu ku dhacay sahwi halmaan buu ku dhacay aw biariiqi lqasdi ama waddo qasdi baa lagu isticmaalay walaakin laa munaasabata bayna almacnayayni ha yeeshee wax markaa munaasabo ah oo xidhiidha oo labada macno ka dhaxeeya ma jiro ka qawlika waa sida hadalkaagaa tidhaahdo khud haadalkitaaba kitaabkan qaado aw ishtaraytu kitaaban ama kitaab baan soo iibsaday turiidu waxaad u jeeddaa tufaaxan tufaax baad u jeeddaa aw sawban ama maraad u jeeddaa ogaan buu u isticmaalay oo tacbiirkaa u cabbiray marka munaasaba mar haddaynay ka dhaxaynin ma noqonayso majaaz id laa munaasabata bayna alkitaabi watufaax waayo xidhiir ka dhaxeeya iyo macno ay wadaagaan ma jirto kitaabkiiyo tufaaxa walaa bayna alkitaabi waasawb kitaabka iyo maradana eh, xidhiir kama dhexeeyo waalgharadu min alcalaaqati ujeeddada looga jeedo calaaqadana intiqaalu dihni waa inay maskaxdu guurto min almacna alawali macnaha koowaad bay ka guuraysaa ila almacna athaaniy macnaha labaad bay u guuraysaa can ariiqiha waddada markaa calaaqada ayay ku guuraysaa oo maraysaa fa hiya markaa calaaqadu kaljisri lidihni biriij oo kaley uga dhigan tahay oo marka ruuxu sheego eray isticmaalo eraygaasi macno xaqiiqiyo macno majaaziya labadaba leeyihi waxa ugu horeeyo maskaxda ku soo horaan dhacaa waa macnaha xaqiiqiga ah culammadu waxay yidhaahdeen waxyaalaha xaqiiqada lagu garto waxaa ka mid a bitabaaduri ila dihni maskaxda inuu usoo dheereeyo dhab shayga ugu horeeya maskaxda ku soo dhacaya wuxuu noqonayaa macnaha xaqiiqiga ah haddaba macnihii xaqiiqiga ah inaan loo jeedin tarkiibka marka laga gartay oo qariino diidaysa la arko macnaha xaqiiqiga ah maskaxdii waxay doonaysaa inay macnahan ka intiqaasho ka guurto macno kaley doonaysaa inay u guurto labada macnona waxa u dhaxeeya dee markaa iyo haadaamaa u dhexeeya biriija la raaco u baahan yihi iyo waddo la maro calaaqadaasi waxay ka dhigan tahay waa wax isku xidhaya oo macnawi ah oo la caqliyaynayo labada macnuu isku xidhaya labadaa macno siaasay isugu tallaalayihin isku xidhan markuu maskaxdii ay aragto ama ay garato macnahani inaanu suuragal ahayn tarkiibkan erayga ku soo arooray in lagu xambaaro waa intiqaalaysaa waddo ay raacdo wayna inay heshaa si ay macno kale u tagto calaaqadaas dariiqeeday marays dhab markaasay macnaha kala tegaysa haddaan calaaqadaasi jirinoo labada macno sidaa isugu xidhnayn de maskaxdii ma garanayso macnaha kale looga jeedo marka ilaaba ilaa munaasabo ka dhaxaysoo labada macno isku xidhaysoo isku tallaalaysaa waa inay jiraan fa calaaqadu kaljisri waxay ka dhigantahay sidii biriijoo kaley ka dhigantahay lidihni yacni maskaxda waxay uga dhigan tahay sidii biriijoo kaley uga dhigan fa hiya marka calaaqadu kaljisri sida biriijkoo kaley ka dhiganta ay kaainatun kaljisri lidihni xaal markaysagaa jisrigaasi u sugnaaday dihniga ama maskaxda u sugnaaday oo mid cagtu marayso aanu ahayn yucbaru alayha yani jisrigaasoo markaysagaa lagu gudbaayo waxaa ku gudbaaya yani markaa garashadii maskaxdaa kamaa fii qawlika sida hadalkaaga ku sugan ra'aytu asadan waxaan arkay libaax libaaxaasoo yarmii wax ganaaya ayaan arkay fa ina jisra alintiqaali guuritaanka birijkiisu min alxayawaani almuftarisi noolaha dilaagoo libaaxa ah la yaqaanno maskaxdu ay ka intiqaalayso ila arajuli shujaaci ninka geesiga ayuu intiqaalayso inamaa hiya ashajaacatu waa geesinimada weeye biriijka markaa ay maskaxdu ku gudbaysaa allatii shajaacadaasoo tarbitu bayna almacnayayni isku xidhaysa labada macne fii qawlika xayawaanu muftarisun wa rajulu shujaac waxay isku xidhaysaa labada macnay isku xidhaysaa hadalkaaga gudihiisa bay labada macno isku xidhaysaa aad tidhaahdo xayawaanun muftarisun yacnii noole dilaa ah oo laayaan ah wa rajulun shujaacun iyo nin geesiya munaasabada ka dhaxaysa waa shajaacda marka waxay mashaayikhdu tilmaameen shayga majaazka a ah la isticmaalayo wuxuu u baahan yahay laba shay macnihii loo dhigay xaqiiqo ahaan loogu dhigay macno aan ahayn baa loo isticmaalaya oo wadci haanin baa loogu dhigay macnahan loo isticmaalaya ha yeeshe calaaqa iyo qariino labadaa shay baa raacay calaaqadu waa munaasabada markaa isku xidhaysa labada macne waa ama shajaaciya geesinimo ah ama sababiye ah ama musababiye ah min baabi ilaaq sabab wairaadat musabab ama caqsiga musababiye inay tahay min baabi ilaaq musabab wairaadat sabab ama mujaawaro ah ama bictibaari maa kaana ama bictibaari maa yakuuna ama juziyeah ama kuliyeah wahaakada anwaac badan bay calaaqaadka sheegaan marka calaaqaadka waa la sii fasiri doonaayo waa la sii labada macne munaasabada isku xidhaysa ee macno ahaan ka dhaxaysa taasaa waxaa la yidhaahdaa calaaqo qariinana waa inay la socotaa labadu inay israacaan baa shardi ah qariinadu waa amaarad ku tusinaysa inaan loo jeedin macnihii xaqiiqiga ahaa oo macno majaaziya looga jeedo iminka ninka geesiga ah iyo libaaxa munaasabaa ka dhaxaysa munaasabadaasi waa shajaaco calaaqada isku xidhaysay waxay ahayd asalkeedu mushaabaho oo waxay isaga ekaayeen waxaasay wadaagayeen shajaacadaasay wadaagayeen waxay isaga ekaayeen yani waxa weeye shajaacada isaga ekaayeen asalkeeduna waxay ku timi in la isku shabbahayey oo la odhanayey ninkani libaaxoo kaluu ka dhigan yahay xagga geesinimaduu ka shabbahaa dabaadna markii dambe waxaaba la yidhi isagaa libaaxa oo haddii la yidhaahdo marka isaga waa libaax iyo haddii la yidhaahdo waa libaaxoo kale iyoma ablaqoo xeel dheeraansho badan dee in la yidhahdo waa bahalkiioo soo yuurura baa ablaqa ya soomaalida lafteedu waa isticmaalaan hebel waa bahal bay yidhahdaan bahal hmm. inay caayaan uma jeedaan waxay u jeedaan inay ammaanaan ya inay ammaanaan bay uga jeedaan oo markay leeyihiin waa bahal bimacnaa waxay asal ku ahaa bahaloo kale weeye xagga markaysa marka waxaan yani dadcudnimada iyo laayaannimada marka haddii la yidhahdo waa libaax iyaduna waa saas i leeg ablaq bay ka tahay in la yidhahdo waa libaax oo kale marka munaasabadaasi waa inay jirtaa qariinadiina waa inay la socotaa qariinadu waa maxay ra'aytu asadan yarmi yarmiidaasi haddaynay la socon lahayn oo ra'aytu asadan keliya la odhan lahaa waxaa loo qaadan lahaa maxay macnihii xaqiiqigaah waxaan arkay libaax maxaa maqan munaasabadii waa jirtaa laakiin qariinadii baa maqan laakiin haddaad tidhaahdo libaax halkan ka khudbadaynayaan markaysaga arkay ama libaax markaysaga yani eh, wax tooganayaan arkay ya dee waxa weeye kan eh, bahalka ahi waxna ma toogto mana khudbadeeyo ya marka waxaad garanaysaa inaan macnihii xaqiiqigaa looga jeedine macnaha majaaziga in loo jeedo marka haddii labadaa mid uu waayo wuxuu noqonayaa noocii baailka ahaa ayuu noqonaya oo macno majaaziyaan u isticmaalaya ma suuragal ah qolyaha suufiyada la yidhaahdaa waxay isticmaalaan alfaad waxay doonaan intay iskaga hadlaan inay yidhaahdaan qaarkood waa majaaz ta noocaasi sax noqon mayso waayo labadii shardi baa dhiman labada shardina haddii mid ka mida la waayo isticmaalka majaazka alla aqbali maayo culammada xataa majaaska ogolina waa isku waafaqsan tahay inuu baatil markaa yahay oo isticmaalkaasi aanu bannaanayn waatuu saaxibuulmaraaqi odhanayo minhu jaa'izun wama qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacuu majaaska waxaa ka mida mid jaa'izoo bannaan waa kaa calaaqada iyo qariinadu labaduba la socdaan wamaa qad manacuu iyo mid markaa mamnuuca ay culammadu diideen baa ka mid ah wa kullu waaxidin calayhi ajmacu mid walbana culammadu waa isku waafaqday ya wuxuu ku soo naqlinayaa majaazku inuu bannaan yahay ijmac buu ku soo odhanaya saaxibuulmaraaqi wuxuu kaloo ijmac ku soo rarayaa majaaska mid mamnuuci inuu jirana ijmac buu ku soo raraya minhu jaa'izu wma qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacu nuuca mamnuucaana waa lagu ijmaacsan yahay inaanu bannaanayn nuuca mamnuuci waa maxay waa nuuca labadaa sharti mid waayey ama calaaqadiibuu waayey walow qariinadii haba taallo ama qariinadiibuu waayey walow calaaqadii haba jirto labadii sharti hadday israaci waayaan inuu mamnuuc yahaa la isku waafaqsan yahy saas aawadeed hadduu hadal kufriya ruuxu ku hadlo ou yidhahdo macno majaaziyaan uga jeeday oo qariino caddaynaysa ayna hadalkiisa la socon la aqbali maayo xaqiiqadaana lagu xambaaraya culammaduna sidaa waa isku waafaqsan yihin imaamulxaramayn waa ka odhanaya yani usuuliyiintu waxay yidhaahdeen culamaa'ulusuul oo dhan buu u hadduu ruuxu markaysagaa kelmad ku hadlo kelmad buu ku hadlay daahiruhaa kufrun daahirkeedu uu gaalnimo yahay wa admara tawriyatan waxaanuu qarsaday markaa macno kale oo tawriya inuu uga jeedo kafara daahiran wa baatinan imaamulxaramayn baa soo naqlinaya usuuliyiin oo dhan baan u nisbaynaya kelmad hadalka kelmad eh, daahirkeedu kufri yahay ku hadla tawriyana waa qarsaday tawriyadu waa maxay waa macno daahirka khilaafsan inuu uga jeedo qariin aanu raacin kafara daahiran wa baatinan kor iyo kal waa gaaloobaya ya waa kaafirun daahiran wa baatinan culamo kalena waa soo naqliyeen warkaas marka macnaha majaazka lama aqbalayo hazaali waa ka odhanaya hadduu qofku marka isagaa kelmad ku hadlo oo uu yidhaahdo majaaz baan uga jeedi ya yani waxa weeye lama aqbalayo ximaayo shareecada la ilaalinayo daraaddeed iyo xifdi shareecada la ilaalinayo daahirkaa lagu xambaaraya u noqo kitaabka la yidhahdo tanbiihu lghabi ila takfiir ibni carabi oo biqaaci sheikha la yidhahdo ee shaaficigii uu leeyihi min culamaai qarni taasic waxaa marka uu sheegayaa aqwaal badan buu soo naqlinayaa oo culammadu marka ay yidhaahdeen oo ay ku diidayaan in marka waxa weeye erayo la yska itlaaqo yani daahirkoodu yani marka uu xun yahay laakiin qofku uu leeyahay macno kalen uga jeedaa qariino caddaynaysaana aynay la socon ciraaqi buu ka soo naqlinaya hadallo kale oo markaysagaa saa shabaha marka waxa weeye wa kullu waaxidin calayhi ajmacu waxay caddaynaysaa majaazkii midaan maqbuul ahayn bilijmaac ayaa jira waa kii labadaa shardi mid waayey weeye wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk